bsm اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وصlى اllه وsلم عlى نabيina mحamed وعlى آlih وصaxbih وsلم qala الmؤلف تأkiid الficl bnunay التwkiid ficilka in la ta'kiidiyo laba nuun lagu ta'kiidiyo ficilka qofka inuu ta'kiidiyana waa dhici kartaa inuusan ta'kiidina waa dhici kartaa inuu xoojiyo iyo inuusan xoojin labadaba waa suuragal haddii uu rabo wuxuu leeyahay yadkulu lama taakiidin markaas hadduu rabona wuxuu leeyahay layadkulanna nuuntaas yadkhulu aakhirkeeda taalla waxay faa'iideynee tawkiid maxay taakiidinay haddaba ficilkan madluulkiisa xadadka ah ama masdarka ayay taakiidine waxay taakiidinaya yadkhuludan maahan yadkhulu maxay tusidaa dukhuul dukhuulkaasay taakiidine saas daraaddeed nuunu tawkiid loogu magacaabay waxayna ciwad ka tahay ficilka soo celcelintiisa intii aa dhihi laheed yadkhulu yadkhulu yadkhulu nuuntaanaa kaaga filan labada nuun midna waa mukhafafa midna waa mushadada midda mushadadada ah ayaa tawkiidka uga sareysa midda mukhafafada ah ilaan luqadda carabiga waxaa macluum ah xaraf kasta oo soo kordha sida qaalibka ah inuu la yimaado macno dheeraad ah marka halka nuun waxaa ta'kiidka uga badan labada nuun oo labadooda la isku idqaamay nuun atawkiid tawkiidka labadiisa nuun alkhafiifatu waa midda khafiifada ah iyo wathaqiilatu midda thaqiilada oo culus midda fudud iyo midda culus wahiya khafiifadu nuunun saakinatun waa nuun reeban wathaqiilatu iyo midda culus wahiya thaqiiladuna nuunun mushadada waa nuun shidan mukawanatu nuuntaas oo ka kooban min xarfayni laba xaraf saakinun fa mutaxarik xaraf reeban iyo xaraf xarakaysan labadaas nuun ayay ka kooban tahay midda mushadadada ah saakinun fa mutaxarik waxaa fahmee inuu saakinku horeeyo mutaxariguna uu dambeeyo ila labadooda wuxuu iskula cadfay maxay fa udqima awaluhumaa labadaas xaraf midkooda hore fi thaani ka labaad ayaa la dhex geliyey waa la isku idqaamay yattasilaani labada nuun damiirkaas oo alifu tahniye ah wuxuu laabanaa labada nuun mukhafafada iyo mushadadada yatasilaani labada nuun bilficli lmudaaric ficilka mudaaric ayay la xiriirsadaan litaqwiyati lkalaami hadalka si ay u xoojiyaan wa tawkiidihi oo ay u adkeeyaan yatasilaani bilficli lmudaaric ficilka mudaaric ayay la xariirsadaan ma ficil mudaaric keliyay la xariirsadaan ficilkaa marna waa la xariirsadaan waxaa ficneed marka inuu yidhahdo yatasilaani bilficli litaqwiyati اlkalaami wa ta'kiidihi si ay hadalka u xoojiyaan oo ay u adkeeyaan yaqra-u asalkiisaasuu ahaa yaqra'an yaqra'anna yaqra-anna waa iyadoo nuunu tawkiid khafiifa ay la xiriirsatay yaqra-anna waa iyadoo nuunu tawkiid mushadada ay la xiriirsatay wa tadkhulu way gashaa nuuna tawkiidi towkiidka labadiisa nuun calaa ficlayni laba ficil bay gashaa almudaarici mudaarica ayay gashaa wal iyo amarka nuunu towkiid labadaas ficil ay galaan maxaa kuusoo haray ficilka maadiga ah wamaa jaa wixii yimaada min dalika oo kaas lasoo sheegaya min dalika muxuu ka wadaa duulu nuun dukhuulu nuuni tawkiidi fi lmaadi maadiga inay nuunu tawkiid ay gasho wamaa jaa min dalika wixii yimaada oo kaasa yani gelitaan ah maca almaadi maadiga ku yimaada iwasmi ilfaacil isimka faacil fahuwa shaadun waa shaad laa yuqaasu calayhi looga qiyaas qaadan maayo gabayada qaarkood ama nadmiga qayb ka mid ah waxaa ku soo aroortay iyadoo ficil maadi nuunu tawkiid lala xiriiriyey waxaa leeyahay waa daruuro saas daraaddeed qiyaas ma aha adiga kuma furna inaad tidhaahdo dakhal ayaa nuunu tawkiid la xiriirinaa ma kuu furna ama qaama aan la xiriirinaa qaamanna aan dhaha maya juus maxaa ka mid ah ayadoo ficil maadi nuunu tawkiid ay la xariisatay nin shaacirah wuxuu yidhi daamanna sacduki in raximti mutayama lowlaaki lam yaku lisabaabati jaanixa uu yihi daamanna sacduki daamanna sacduki in raximti mutayama lowlaaki lam yaku lisabaabati jaanixa daamanna sacduki in raximti mutayama intaas waa niska hore daamanna sacduki in raximti mutayama waa niska hore niska dambe lowlaaki lam yakun lisabaabati jaanixa dumaruu la hadlaa gabaruu la hadlaa wuxuu leeyahay daamanna ha joogtoobo daa'im ha noqdo sacduki dhurowgaaga yani nasiibkaaga iyo wanaagaaga daa'im ha noqdo oo u ducayna in raximtii haddaad u naxariisato mutayaman mid la qafaashay oo jacayl uu ka xoog badiyey lowlaaki haddaysan adiga ahayn lam yaku ma ahaadeen ninkaas jaanixan mid u leexda lisabaabati jacaylka mid u leexda ma ahaadeen adigu ku arkay maahane qof kale ma jeclaadeen uu leeyahay saas daraaddeed ninkaas jacaylkuu ka xoog badiyay haddaad u naxariisato sacdigaaga joogto ha noqduu leeyahay maxaa laga rabaa daama oo ficil maadi ayuu nuunu tawkiid xagga dambe ka raacay markaasuu wuxuu yidhi daamanna looga qiyaas qaadan maayo isim faacil iyadoo ay gashayna maxaa ka mid ah nin shaaciraha wuxuu yidhi arayta in jaa'at bihi umluuda wayalbasu lburuuda arayta in jaaءat bihi umluuda wayalbasu lburuuda aqaa'ilunna axdiru shuhuuda saasuu yidhi arayta niyow ka waran in jaaءat bihi haddii gabadhaan ay la imaato ninkii umluda umluda waa daal ee daal maaha in jaa-at bihi umluda haddii ay la timaado isagoo naacim ah nin dhallinyaro ahoo jalaqsan hadday la imaato wa yalbasu lburuuda oo go'yaalana yaalana labisana buruud waa jamcu burdin waa go-yaalihii waagii hore la qaadan jiray dharkii aadka u qiimaha badnaa nin saas hadday la imaato aqaa'ilunna ma dhehe axdiru shuhuuda war markhaatiyaalka keena ma dhehe yani wuxuu la jeedaa gabadhaani nin dhallinyaraa hadday la imaato oo wanaagsan oo labisan oo qurxoon u muu guurinahu ka wadaa axdiru shuhuuda macnaheedu waxay tahay gabadha hadda marka la guurina waa in shuhuud la keeno shuhuuddii keena ma dhehe muu guurinahu leeyahay arayta in jaaءat bihi umluuda wayalbasu lburuuda aqaa'ilunna axdiru shuhuuda waxaa laga rabaa aqaa'ilunna qaa'il soo isim faacil ma ahayn xagga dambe wuxuu ka raaciyey nuunu tawkiid waana shaad sababtana waxay yidhaahdeen waa mushaabahada isimka faacil iyo ficilka mudaaric ka dhexayda darteed ayuu nuunu tawkiid xagga dambe uga raaciyey ilaan ficil mudaaric haddii waa noo imaan doonta doontaah haddii ay ka hormarto istifaam nuunu tawkiid waa la raaciyaa waxay ka dhigan tahay isagoo yidhi ataquulunna axdiru shuhuuda niyow ma dhihi doontaa markhaatigii keena tawkiidul amri ficilka amar tawkiidintiisa yuakadu waa la taakiidiyaa tu-akadu waa la taakiidiyaa siyaqul amri amarka siyaqdiisa yacni owsaantiisa mutlaqan ayadoo aan waxba la kala reebin mutlaqan wuxuu la jeedaa biduuni shartin walaa qayd shardi la-aan iyo qayd la-aan ayaa la taakiidiyaa biwaaxidin baa lagu taakiidiyaa hal xabo waaxidkaasoo min haadayn alxarfayni labadan xaraf ka mid ah ficilka amar taakiidintiisu waa biduuni qaydin wa biduuni shartin labada xaraf oo ah nuunu tawkiidka khafiifada ah iyo mushadadada labadaba ka qowlihi fa anzilan sakiinatan calayna waa rajaskii saxaabada nabigu sala allahu calayhi wacala alihi wasalam ay ku halqabsanaayeen markii khandaqa la qodaayey allaahuma lowlaa anta mahtadaynaa walaa tasadaqnaa walaa sallaynaa faanzilan sakiinatan calayna wahabbit alaqdaama in laaqayna ina lulaa qad baqow calayna idaa araaduu fitnatan abayna faanzilan anzilan soo ficil amar ma aha oo rubaaci ah ilaan anzala amarkiisiiyo anzil ku yimide nuunu tawkiida xagga dambe laga raaciya khafiifo mase shadiido khafiifa fa anzilan rabbiyow soo deji sakiinatan xasilooni calayna korkeenna ku soo deji ayadoo mushadada ahna iqra anna niihow akri oo akri kitaab allahi kitaabka ilaahay bitadabburin ku akri fiirfiirin adoo macaanidiisa fiirfiirin ah qiraa'a mujarada maya tawkiid lmudaaric mudaarica towkiidintiisa shardu ficli lmudaaric ficilka mudaaric shardigiisu wuxuu yahay an yakuuna inuu noqdo daallan mid tusinaya cala lmustaqbal mustaqbal ficilka mudaaric ee la taakiidina waa inuu yahay daallan cala lmustaqbal maxaa ku baxay hadduu yahay daallan cala alxaal asaga la taakiidi maayo fa yu-akadu ficilkii mudaaric bihimaa labadaas xarafaa lagu taakiidinaa oo ah mushadadadii iyo mukhafafadii fain kaana mudaarici daallan mid tusinayo hadduu yahay cala alxaali xaal fa inahu mudaaricaas laa yu-akadu la taakiidi maayo bihimaa labada xaraf lagu taakiidi maayo ka wadaa mudaarica hadduu yahay daallan cala alxaal ma la taakiidinaayo wa fi lmudaarici mudaarica dhexdiisa nowcaani laba nooc ayaa ahaaday labadaas noocoo min atowkiidi towkiidka ka mid ah waajibun ayaa ahaaday wa izun iyo jaa-is wuxuu leeyahay ficilka mudaaric ee la taakiidina laba nooc ugu qaybsama midna tawkiidkiisu waa waajib midna waa jaais is wujuubu tawkiidi lmudaaric mudaarica tawkiidkiisa waajibnimadiisa wayakuunu daalika wujuubkaas wuxuu ahaadaa wayakuunu wuxuu ahaadaa daalika wujuubkaas idaa waqaca alficlu lmudaaric ficilka mudaaric hadduu noqdo jawaaban jawaab hadduu noqdo lilqasam qasamka jawaab hadduu noqdo walaysa iyadoo aysan ahayn bayna alqasami qasamka iyo walaami lwaaqicati laamta dhacda fi filjawaabi jawaabta dhexdeed faasilun uusan ahayn walaysa bayna alqasami walaami lwaaqicati ljawaabi faasilun haddaa rabta xaala ka dhiga haddaa rabtana midaas horaa isaga cadfee walaysa walxaal laysa uusan ahayn bayna alqasami iyo walaami alwaaqicati laamta dhacay fi ljawaabi faasilun uusan ahayn wa an yakuuna waa inuu ahaado ficilkii muhbatan muhbat waa inuu ahaado mustaqbalan mustaqbal waa inuu ahaado shuruudahaas haddii la helo ficilka mudaaric tawkiidkiisa waa waajib ka qowlihi tacaala watallaahi laakiidanna asnaamakum watallah ilaah baan ku dhaartay laakiidanna asnaamakum asnaamtiina waa shirqoola bacda an tuwalluu mudbiriin markaa ka dhaqaaqdaan ka bacdi ficil mudaaric ayaan haysanaa oo akiidu ah ficilkaas mudaaric waxaa ka horeeya laam la yidhaahdo allaamu lwaaqica fii jawaabi alqasam laakiidanna laamtaas waa allaamu lwaaqica fii jawaabi alqasam qasam ayaa kasii horeeya oo ah tallaah waxaan haysanaa ficilkii mudaaric oo asaga iyo laamtii dhacaysa jawaabulqasam aysan waxba u udhexaynin waxmaa udhexeeya labadooda waxba ma dhexeeyo qasamna waa ka horeeya soo ma aha waa ka horeeya wax nafiya miyaa galay wax nafyiya ma gelin mustaqbalna waa yahay laakiidanna asnaamakum asnaamtiina haddaan shirqoolkeeda wadaa ma ula jeeda mase waa shirqooli doonaa ka wadaa shirqooli doonaa idan kaydku wuxuu dhacaa fi lmustaqbal saas daraaddeed nuunu tawkiida la raaciya wallaahi watallaahi la akiidanna asnaamakum bacda an tuwalluu mudbiriin jawaazu tawkiidi lficli lmudaaric ficilka mudaaric towkiidintiisa towkiidkaas jawaaskiisa yajuusu waxaa bannaan towkiidu lficli lmudaaric ficilka mudaaric adkayntiisa fii xaalaatin ayuu ku bannaan yahay minhaa xaalaadkaas waxaa ka mid ah marar uu bannaan yahay jirto oo uusan waajib ahayn waxaa ka mid ah an yaqaca ficilkii mudaaric bacda imaa imaa ka bacdigeed inuu dhaco maxaa ka mid ah wa imaa yanzaqannaka min ashayطaani nasqun fastacid biاllaah imaa yanzaqannaka hadduu kuu qurxiyo adiga min ashaydaani shaydaanka xaggiisa macaasida uu kaaga qurxiyo ama hadduu ku waswaasiye labadaba yansaqannaka ay waswasaka hadduu ku waswaasiyo ama zayana laka almacaasi macaasida hadduu kuu qurxiyo min ashaydaani shaydaanka xaggiisa nasqun mid wax waswaasina fastacid billaah ilaahay magan gal ilaahay xaggiisa u cara yanzagannaka ficilkaas mudaaric waa la taakiidiyey binuunin mushadada bacda imaa uu dhacay waajib miya waa jaa-is waxaa kale oo ka mid ah bacda laami lamri laamul amarka bacdigeed haddii ficilka mudaaric uu dhaco maxaa ka mid ah litafcalanna alkhayra khayrka waa samaynehe waa samayne laamtaani waa laamu la socoyaa tafcalannana waa ficil mudaaric nuunu towkiida xagga dambe laga raaciyey waajib miya waajib maaha aha waa jaa-is meesha haddaba uu leeyahay litafcalanna waxaa fiicneed inuu yidhaahdo liyafcalanna alkhayra ta-da uu ku bedelo ya sababtu maxay tahay waa mukhaaab mukhaaab qofka mukhaadabka ahna amarkiisu siiquu leeyahay ficilka amar mukhaatabkaa loogu talagalay soo maaha qofka kaasoo soo horjeeda ifcal ilkhayr aa leedahay waxaa fiicneed haddaba inuu marka ka dhigo haa'ib haa'ibka mudaarica loo isticmaalaa laakiin amarka waxaa ula jeedaa ficilka mudaaric ee laamul amarkaan la gelina qof mukhaataba in loo isticmaalo oo weliba mabni lilmacluum uu noqdo waa naadir bal waa andar shay aada uu naadir u yahay mana la ogola in la isticmaalo mabni lilmajhuul haddii uu yahay waa run yahay xoogaa oo waxaad dhihi kartaa liudrab ana aniga hala i garaaco liudrab ana litudrab anta adiga ha lagu garaaco laakiin mabni lilmacluum inuu yahay oo haddana mukhaatab uu yahay waa andar saas daraaddeed marka waa in lagu bedelo gaa'ib oo la yihaahdo liyafcalanna alkhayr khayrka ha sameeyo oo ha sameeyo bacda laa annaahiya maxaa haddaba kuu furneed inaanu tawkiidka ka dhaafto oo tidhaahdo liyafcal ilkhayr khayrka ha sameeyo bacda lan naahiyan laada naahiyada ka bacdigeed laa taxsabanna allaha gaafilan can idaalim allah qofka daalimka ah inuu moog yahay ha u malaynin taxsabanna waa ficil mudaaric nuunu tawkiidaana la raaciyay bacda lan naahiya ayuu dhacay maxaa kuu furnay inaad tidhaahdo laa taxsabi illaaha gaafilan can idaalim oo nuun towkiidkaa ka dhaafto bacda alistifhaam istifhaamka ka bacdi hadduu dhaco ataquumanna niyow ma istaagay hal taquumanna niyow ma istaagay maxaa kuu fura inaad tidhaahdo ataquumu hal taquumu biduuni nuunin bacda tamani tamaniga ka bacdigiis laytaka tafcalanna alkhayr maxaa kaloo kuu furan laytaka tafcalu alkhayr biduuni nuunin bacda alxadi boorinta ka bacdi qofka in la dhaqaajiyo xadiga marka waxaa ku jira kicin qofka la kicina xoogaa kulayla ku jira hallaa tusaacidanna almuxtaaj qofka u baahan ma u gargaartid hallaa tusaacidanna almuxtaaj tusaacidanna nuunu tawkiidaa la raaciy haddaad doontana waa ka dhaasi karta waxaa leedahay tusaa ciidulmuxtaaj hallaadaas waxay faa'iideynee xaddi min adawaati taxdiid bacda alcardi cardiga ka bacdi asagana waa dalab laakiin qabow uu ku jiro xaddigana waa dalab kulayl uu ku jiro kan marka qabow baa ku jira laakiin alaa tanzilanna cindanaa cardiga marka waa bandhigid war maa soo degtid saasaa fiicnaan lahayd haddaad doontana waxaa leedahay alaa tanzilu cindana biduuni nuunin bacda taraji tarajiga ka bacdi lacallaka tafuuzanna saasaan rajaynaa inaad guulaysato haddaad doontana waxaa leedahay lacallaka tafuuzu wa mima taqadama waxa aan soo marnay yatabayanu laka waxaa kaaga caddaaday ana alficla almudaarica ficilka mudaaric yamtanicu tawkiiduhu ficilkaas mudaaric towkiidkiisa inuu reebtoon yahay fi lxaalaati alaatiya xaaladaha soo socda xaaladaha soo socda ficilka mudaaric taakiidkiisu waa mamnuuc idaa kaana daallan hadduu yahay mudaarici mid tusinaya cala alxaali xaal waxaa fiicneed marka inuu u qaybiyo mudaarica ta'kiidkiisa iyo cadamu taakiidkiisa saddex nooc jaa-izu ta'kiid iyo waajibu taakiid iyo mumtanicu taakiid qaybtan waa qaybta aan la ogolayn naxwi tusaale ahaan wallaahi ilaah baan ku dhaartay layaquumu zaydun alaana zayd hadduu istaaggii wadaa waayo daalun cala alxaal lama ogola inaad tidhaahdo layaquumanna zaydun alaan lama ogola idaa kaana manfiyan hadduu yahay manfi nafyi hadduu ka hormaro nahyi laga hadli maayaa nahyiga waa soo marnay bacda lan nahya aan soo marnay marka nahyi nafyi a isku darin labadooda nafyi hadduu galo maya lama ogola maxaa ka mid ah tallaahi tafta-u tadkuru yuusufa ilaah baan ku dhaarnee tafta-u ka zuuli maysid tafta-u ay laa tafta-u ka zuuli maysid tadkuru yuusufa yuusuf inaa sheegay xataa takuuna xaradan ow takuuna min alhaalikiin tafta-daas ficilkaas mudaaric ta'kiidkiis waa mumtanic maxaa dhacay hadda nafyiga ka horeeya nafyigaasoo muqadar ah laadii naafiyada ayada meesha ku jirta laa tafta idaa fusila haddii la kala dhex galo min laami lqasami bifaasil ficilka mudaaric iyo laamulqasamka haddii faasil uu dhexeeyo lama ogola taakiidka ka qowlihi tacaala walasawfa yuctiika rabuka fatardaa walasawfa dib dambe ayuu yucdiika rabbuka rabbiga uu ku siin doonaa aljannata janno actaa laba mafcuulay u tallaabdaa hal mafcuulaan haynaa soo maaha halka mafcuul waa kee kaafta mafcuul kale marka waa loo soo qadaraa wala walasawfa dib dambe ayuu yucdiika rabbuka rabbiga uu ku siin doonaa aljanna janno fatardaa markaas ayaad raali noqon doontaa yuctiika ficilkaas mudaaric iyo laamulqasamta oo la sawfa u horaysa faasila u dhexeeya faasilkaasoo ah sawfa labadoodii faasila kala dhex galay saas daraaddeed taakiidkiisu maa yajuus ma banaana haddii sawfa aysan kudhe ku dhex jiri lahayna jaa-isu taakiid muu ahaan lahaa mise mumtanicu taakiid mise waajibu taakiid u ahaan lahaa waajibu taakiidu noqon lahaa walaa yucطiyannaka ala dhihi lahaa ilan shuruudihii markaas wuu waafsaday xukmu aakhiri lficli muakad biixda nuunay tawkiid ficilka la ta'kiidinaa labada nuunu tawkiid mid kamida lagu ta'kiidinaa ficilkaas aakhirkiisa aakhirkaas xugunkiisa alficlu صaxiix waxaan ka bilaabaynaa ficilka saxiixa almusnad loo tiri ila smin mudakarin daahirin ism mudakar oo daahira ow damiirihi almustatiri damiirihi damiiri lmudakar mudakarka damiirkiis almustatiri ee mustatirka ahaa labada waa israaciyey haddii loo tiiriyo ism mudakar oo daahir iyo haddii loo tiiriyo damiir mudakar oo oo mustatir ah yubnaa cala alfatxi xukunkii marka waa kaas aakhirkiisa waa in fatxa la saaro fatxadaas waa in lagu bineeyo oo ogtiin ficilka mudaaric inuu mucrab yahay asalahaan laakiin waxaa shardi ah inaysan nuununiswa xagga dambe ka raacin nuunu tawkiidna xagga dambe inaysan ka raacin haddii nuunu nuununiswa xagga dambe ay ka raacdo yubnaa calaa maada calaa sukuun nuunu tawkiid haddii xagga dambe ay ka raacdana yubnaa cala alfatxi fadxadiiyo kuu sheega waa intii keliya waa alficlu saalim ficilka saalimka ah yaa dahabu maxaa u dambeeya badaas nuun tawkiid haddii lala xariiriyo badaas waa la fadxina maxaa leeyahay yaa wa waa mabniin cala alfatxi litisaalihi binuuni tawkiid athaqiila yaqra'u yaqra'anna yaruddu yaruddanna daalka waa fadxine alficlu lmuctal ficilka muctala xaaluhu xaalkiisa ka xaali saxiixi saxiixuu la mid yahay oo muxuu la jeedaa aakhirkiisa fatxa lagu binaynaa oo ka wadaa yaquulu yaquulanna muctalkaas waa kee muctal caynkii waay yarmi yarmiyanna kaasna waa kee muctalulaamkii yadcuu yadcuwanna midkaasna waa kee haddaba yarmiya ya-a u dambeeyday yadcuuna waawa u dambeeyday waa la fadxinaa labadoodaba sababta loo fadxinaa ma taqaanaa maxay tahay hadda isaga wuxuu yahay mabniyun cala alfatxi fatxahana waa inay meesha u dambeyda waa inay fuusho ficilkan marka la binayna binuhu xarafka ugu dambeeya u fuulaa marka waawdii yaadii u dambeeyda waa inuu fatxuhu fuulo saas daraaddeeda loo fatxiyey yarmi yarmiyanna yadcu yadcuwanna yakshaa yakshayanna ya-daas waa fatxine ya-du laakiin ogow markii yakshaa ay tahay ma oolin maxaa yeelay alif meesha fatxada la saaraho marka waa meesha aliftu ay joogto aliftu fatxa ma aqbale maya asalkiia loo celiyey alifta xagee ka soo gadoontay ya-diyaa loo celay ya-diyaa fatxada la saaray markaase waxay noqotay yakshayanna qulibat ilalifu alifti ya ya baa loo rogay ilaan asalkeeda ayaa ahaay wa daharat ilfatxatu fatxadiina waa daahire markaas waa markuusan jaasimku gelin laakiin hadduu jaasim galo xarfu cillaha aakhirka yaalla jaasimka la tegi jira soo ma ahayn yadcuu yarmi haddii jaasim la geliyo ama tadcuu iyo tarmi haddii jaasim la geliyo laa tadcu laa tarmi xarfucilaha waa tegaaye see la yeelaa hadda waa soo celinaya kadibna fatxaa dusha ka saare laa tadcuwanna laa tarmiyanna aa leedahay sababta oo ah markaas ficilkan mudaarica wuxuu ahaa mucrab waxaana lagu icraabaya jasmo jasmahaas waa xadfu xarfi lcila soo maaha hadda mucrab miyaa marka mucrab maha mabniyuu noqday oo in loo soo celiyo wixii marka icraabka uu kala tegey oo waawdii ama yaadii khidbuna in fatxada la saaro yadwi yadwiyanna yadwi yarmi hadda isku xugun alficlu lmusnad ficilka loo tiri ilaa alif lithnayn alif lithnayn tuxdafu nuunu rafci nuunu rafciga ayaa la jaraa litawaali اlamhaal ayaa loo jaraa tugsaru nuunu tawkiid athaqiila nuun tawkiidka thaqiilada liltiqaa'i saakinayn ayaa loo jaraa asaalim yadribaani saalimkan ku hormaraynaa ficilka mudaaric ee aliful ithnayn ay la xiriirsatay nuunu towkiid marka lala xiriiriyo nuunu towkiidka la xiriirsanaya horta waa nuunu towkiidka thaqiilada ah khafiifo lama xariirsan karto marba haddii meesha alifu aliful ithnain ay joogto ya tuxdaf maxaan dhahnay tugsaru midda dambe miya tugsaru waa la kasrinaa nuunu tawkiid athaqiila nuunu tawkiidka thaqiilada ah athaqiila yay nacti u tahay ma nuunta mise towkiidka ya nuunta marka nuunu tawkiid athaqiilati maa leeya mase athaqiilatu athaqiilatu waa in la dhaho waxa thaqiilada ah waa nuunta tugsar waa la kasrinaa nuunu tawkiidi athaqiilatu nuunu tawkiidka thaqiilada ah, liltiqaa'i saakiriin baa loo kasrinaa alif lithnayn ficilka hadduu la xariirsado nuunta kadibkiis dhace waa nuunu tawkiid athaqiila khafiifadu ka ma dhici karto markiisii hore yadribaani uu ahaa asagoo sidaasa nuunu tawkiidkii taqiilada ahayd la xiriiri yadribaaninna aakhirka meeqa nuuna taalla saddex nuun nuuntii lagu rafcinaayey iyo nuuntan mushadadada ah oo laba nuun ka kooban tawaali lamhaala dhacay tawaali amhaal waxaa loola jeedaa saddex xaraf oo isleh oo weliba midka horena kasre ay saaran tahay saddex xaraf oo islahaa ah meesha yaalla saddex nuun oo culaysa ah ku jira waa in laga takhalluso tawaali amhaalkaas saddex xaraf oo kala duwan hadday ahaan lahaayeen culays ma ma jiri lahayn laakiin waxay yidhaahdaan kullu kahiirin caduwun liabiica wax kastoo badan dabeicad waa necab tahay shaygu hadduu kugu bato waxaad jeceshahay beddelkiisa inaa hesho asaga inuu kugu soo laalaabto ma jeclid marka nuuntii hadday mar labaad soo laabatay dana mar saddexaad ay soo laabatay waa in laga takhallus see looga takhallusi karaa nuunta hore waa in meesha laga saaro nuunta meeshaan ka saarayna waa tee nuuntii uu ku rafcisnaay litawaali lamhaal iltiqaau saakinayn baa markaas dhacaa soo ma aha mutaqa saakinaynka uga dhex dhacaa alifti oo saakino ah iyo nuunu tawkiidka taqiilada ah oo laba nuun ka ka kooban nuuntaasoo labadaas nuun oo midda hore saakina ay tahay waxay yidhaahdeen nuunta marka waa in la kasriyo marka tadriba ninna ay noo tahay ma kasrisan tahay mise waa fatxisan tahay waa fatxisan tahay laakiin hadda waa kasrinaya maxaa leedahay tadribaani aa leedahay nuun tawkiidkii waa la kasriyey iltiqaau saakinaynkan si culayskiisa meesha uga baxo laakiin iltiqaau saakinaynkii ma zuulay ma zuulin weli waa baaqi iltiqaau saakineynka darteeda loo kasriyey laakiin weli haddana waa baaqi sababtoo aliftiina waa reeban tahay nuuntii ku xigtay oo labada nuun midda horena weli waa reeban tahay waa baaqi marka waa un iska istixsaan maahane nuunu tawkiidkaani kasrinta la kasriyey iltiqaa saakineenkii meesha kama saarin yadribaani waa yadribaaninna u noqday yadribaanni nuuntii horaa laga tuuray meesha midda xariiqinta uu saaray waa nuunu rafcigii oo meesha laga saaray kadibna wuxuu noqday yadribaanna kadibna kasri haddana yadribaanni saasuu noqday mafhuum soo ma ah ficilkan mudaaric mucrab miya hadda mase waa mabni waa mucrab waayo sababta loo ciraaba maxay tahay fasliga u kala dhexay nuunu tawkiidkii iyo ficilkii mudaaric islama mubaasharoonin marka la binaynana waxaa shardigeed ah inay mubaashira noqoto oo ayaa udhaxeeya aliftaana udhaxeeya idribaa nuunu tawkiidka la xariiri idribana kasri haddana idribani saasay noqonaya almuctalu muctalka tarmiyaani muctalka muhiimka ah waa muctalulaamka kuwa kale saxiixa xooga ugama duwanaa ilan alficlu lmuctalu xaaluhu ka xaali saxiix kuwaas ula jeeda hadduu muctalulfa muctalulcayn hadduu yahay waxaa muhiimka marka meesha la jooga muctalulaamka tarmiyaani uu ahaa markii hore isagoo sidaasa nuunu tawkiidka la xariiri tarmiyaaninna saasuu noqonaa kadibna nuunta hore oo nuun rafciga tuur iltiqaa saakinaynaa dhacaa iltiqaa saakinaynka marka uu dhaco nuunu tawkiidka kasri tarmiyaanni laakiin iltiqaa saakinaynka weli waa baaqi la soco tadcuwaani tadcuwaanina uu noqonaa kadibna tadcuwaanna kadibna kasri tadcuwaani tascayaani uu ahaa tascayaaninna kadibna tascayaanna kadibna kasri tascayaanni taasudhaa walaa tadkulu nuunu alkhafiifatu nuunta khafiifada maca haada nawci nowcan oo min alafcaali afcaasha ah ma gasho afcaashaasoo almuttasilati la xariirsatay bidamiiri اtnayni damiir اlitnayn nuunu tawkiid khafiifaa ma gasho ficil mudaaric ama ficil amar oo alifu lihnayn ay la xiriirsatay ibnu maalik alfiyaam wuxuu dhihi jiray walam taqac khafiifat bacda alif laakin shadiidat wa kasruhaa ulif walam taqac ma dhicin yani ma dhacdo khafiifatun ay nuunun khafiifatun nuun khafiifa bacda alif alifka bacdiyeed ma dhacdo laakin shadiidatun laakin shadiida dhacda wa kasruhaa kasru shadiidati midda shadiidada kasrinteeda ulifa ay culima waa la ogaaday alifta kabacdiyeed wuxuu leeyahy nuun faqiiraha dhacda nuuntaasna in la kasriyo waaye wallahu aclam markaas ku joogo